الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله الحديث الثلاثون عن أبي الخشني جرثوم بن ناصر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم عصياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه دار قطني وغيره الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس علي بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة الحديث الثاني وثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخضري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجة ودار قدني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطئ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر xadiid xasan rawaahu lbayhaqiyu wagayruhu haakada wabacduhu fi صaxiixayn alxadiid araabicu wahalaaثuun can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi sala اllahu alayhi waalihi wasalama yaquul man ra'a minkum munkara falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fablisanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan rawaahu muslim ashirka inte way jirkiisa da hadal miyaa sugaynto cashirkan cashirkii tobnaadu wuxuuna kamid yahay cashiradii inoo socday kuna saabsanaa alarbaciin liimaam nawawi raximahullah xadiidkiisa dan waxaan marayna xadiidka soddonaad abu saclabaa laga wariyey xadiidka arrimo yaab luu ku saabsan yahay iltisaam qofka addoonka ayaa la rumeeyey shareecada inuu laasimsado wixii la farayna guto wixii loo xariiqayna uu ku ekaado wixii aan rabbiga soo qaadinna uu ka aamuso qawaacid yaablo islaami aw alxadiidu halaathuun xadiidka soddonaad an abi saxlaba saclaba aabihi xaggii baa laga wariyey alkhusniyi saclaba reerkiisii wey reer khusni baa la yihaa magaciisii runtana waa kan jursin ibni naashir ahaa abu saclabaha radia allahu ilaah raalli ha noqdo canhu jursuum xaggiisa tacaalaa rabbi korahay canhu xaggiisa raalli allaha ka noqdo can rasuulillah waa saxaabi ninkan fiqigii waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yarwi can irasuul lianahu tacalama can irasuul can rasuulillah ilaa rasuulkii xaggii wuxuu ka wariyey sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiye in qaala rasuulku yihi in allaha rabbiga xaq lagu caabudo tacaalaa rabbi kor ahaaye faraba wuxuu addoommada korkooda ku faraaid ashyaa faraa'ida sida soonka oo kale ama shahaadada iyo salaada iyo zakada iyo xajka oo kale waxyaalahaasaa rabbi addoommada korkooda farad uga dhigay waajiba falaa tudayicuuhaa wixii rabbi korkiina ku farad yeelay ha dayicina waa inaad gudataan oo sidii la idiin farayna u gudataan yaan la dayici ilaah wax loogu dhowaadana oo faraa uu isaga fardiyo gudashadooda ka wacan lama arko xadiis baa saa ku yimid ama imanba doona uu leeyahay addoonkayga wuxuu ugu soo dhawaado oo aan ka jeclahay gudashada wixii aan ku farad yeelay ma jiro kolka markaad rabtid rabbi inaad ku dhawaatid wixii uu kugu farad yeelay baad gudanaysaa ilaa faraa-ishii uu farad yeelay la labaye waxadda rabbi wuxuu xariiqay xuduudan soodimuu xariiqay muxaramaadkii baa lagu tilmaamaya waxbuu rabbi yidhi waxaad meehla goli oo uu idinka xariiqay kolkaa wixii idin xalaala ku ekaada waxa xaraamana ha u gudbina falaa tactaduuha soodimaha eeba xariiqay ha gudbina tilka xuduudullah falaa tactaduuha ha gudbina xuduuda eebe oo haddii la idin xalaaleeyey guur iyo naag xalaala zina ha u gudbina runtii haddii laydin xalaaleeyey been ha u gudbina baaci haddii laydin calaaleeyey riba ha u gudbina wixii laydin xariiqay laydin calaaleeyey ku qanca in alxalaala bayin wain in alxaraama bayin wixii laydin xalilay ku qanca wixii laydinka xarimayna ka qanca waxadda rabbi wuxuu xariiqay xuduudan sohodimo falaa tactaduu ha gudbin waxaa taa kasii daran tilka xuduudullaahi falaa taqrabuuha gudbin maxaa loo gaaraya habuusha dhawaanin agteedii ha imaanin calaa sabiili lmithaal waxaa la xariiqay dinadii oo nalaga reebay marka falaa taqrabuuha falaa tactaduuha ha zinaysanino laakin falaa taqrabuuha waa maxa waxa weeye marka arrintu bilaabanaysa aragtida u horeysa labada qof hadday sarkaanna way isu dhoolo cadaynayaan hadday isu dheelacad isku soo dhawaadaan waa wada hadlahay hadday wada hadlaanna waa ballamaaya hadday ballamaanna waa kulmaya intaas oo dhan ba zinadii bay ka horreysay walaa taqrabu zina daynada nafteeda marka hore rabbi waa kuu fasaxay adoon ogeyn qofka xaqaa kaa jiriyo shanqartaan waxay tahay indhahaada qof aadan ku talagelin hadday kow ku dhacaan al ulaa laka wasaniyat calayka waad aragtay wixii haweenay noqdeen mar damba haddaadan u noqonin lagu qori maxaa taas haddaad tiraa bal ka bogo markula ma dheer tahay ma maxaad tahay ma dhisan tahay al laka lagu qori mahaa waa khata wathaaniyatu calayka markaas dambe aad ka fara qabsatay waa lagu qoray kolka falaa taqrabuuhaa shaacirkii wuxuu yihi fa nadratun fa ibtisaamun fa kalaamun fa mawcidun fa liqaaun shan martaba kan isha in la isku dhufto markaasaa rasuulkana saas noogu sheegay calayhi isalaatu wasalaam alcaynaani tadniya labada indhood waa zinaystaan wazinaahuma nadru dhowridow walyadaani tasniyaan labadii gacmood wazinaahuma albasr abashada aad qofkii tuujinaysa taabanaysa warijlaani yadniyaan wazinaahuma almash naagta gurigii loogu tago ma rabto ama baabuurkaada ama luga ku sheeo manharju yusadiquhu aw yukadibuhu aragtidii iyo taabashadii iyo socodkii intuba sakiira wey wayse qaadkaa lagu dhaafaya laakiin farjigaa intii zinadii u ramo ama ku beeninayo hadduu ku beeniyo oo markaa ilaa hidaaye kugu qabto ama caqli yeelato iimaan yeelatood wixii iska dhaafto saddexdii hore xasanaa loo qoraya limaada rasuulka wuxuu yidhi xadiis iman doona maan soo marnay man hama bishayiatin falam yacmalha kutibat ilah waxdan xumaan inuu sameeyo u damcay xumaantiina faraha lama gelin wuu ka tegay xasana loo qoraayo waa damcay ma samayn xasana loo qoraayo idan walfardu yusadiquhu aw yukadibuhu kolka laa taqrabuha aragtida iyo hadalka iyo baashaalka iyo salaanta waxoo dhan ba iska ilaali kolka ilaah wuxuu xariiqay banaanka kama yuusan kugu arkin subxaanahu watacaala wuxuusan ku ogolayn waxadda wuxuu xariiqay xuduudan soodimo falaa tactaduuha soodimiyaa dhaafina waxarama wuxuu idinka reebay ashyaaa waxyaalo badan falaa tantahikuuha wixii laydinka reebay ha qarariniin dhawra yaa la tariiqa wasakata eeba wuxuu ka aamusay can ashyaa waxyaalo badan buu rabbi ka aamusay oo muxuu uga aamusay raxmata naxariis lakum idinka laydiin naxariisanayo daraaddeed baa rabbi uga aamusay oo markii asxaabta rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ay iyagiina muslimiin noqdeen aabayaalkiina gaalnimo ku dhinteen qaar baa weydiiye yihi aabbahay ka waran abuuka finaar baa lagu yihi marka haddaan loo sheegin muxuu weydiinteeda ku falaayo waxyaalaha laga aamusay ku jirta mina saxaabta kamida la canaanan jiray la dhihi jiray adoogaa toos kuma dhalan berigii dambe yuu rasuulka yii wixii lay weydiiyey maanta waa ka jawaabayo isagoo diidanaa su-aalaha lagu badiyey yaa rasuulallahi man abuya buu yii ay dhalay abuuka xudaafa buu yihi wuxuu ku sheegay ninkii dhalay laakiin loo diidanaa guriga markuu tegay nin weyn buu abartii waa wareysay waxaa tinkaari kugu dhacay haddii intay nafay shaydaani qaadaan nin islaameed aanu u hortay maxaad faqeeyaha igu ceebaysa rasoolow yaa dhahe wax lagu hadla kolka waxyaalahan qiimiga lahayn ee rabbiba ka aamusay naxariis laydin naxariisan daraaddeed haraaraadinin wasakata eeba waa aamusay an ashyaa ashyaa buu ka aamusma xaggeed raxmata naxariis lakum idinka laydin naxariisanayo hayra nisyaanin halmaan la-aan buu ka aamusay alla waa u xusuusnaa idinkoo idin naxariisay wixii ilaah ka aamusay falaa tabxasuu ha baarbaarina anha ashyaada xaggeeda ha baarbaarina wixii laga aamusay ka aamusay wixii laydinku faarid yeelay gud wixii laydinka xariibay ka joogsada wixii laydinka xarimay ka fogaada kolka taa maxay ku suurageli kartaa shareeca inaad ku xirnaato aada noqoto addoon fiican oo shareecadii aqoon ku leh oo shareecadii ku xiran haddaadan shareecadiiba ku xirnayn aqoonna ulahayn say kuugu suuragelaysa wixii lagugu farad weelay inaad ogaato gudato wixii lagaa reebay inaad ka harto wixii lagaa xariiqay inaadan u gudbin suuragal maaha kolkaa waa daruuri qofka muslimka inuu umuuru diinkiisa barto xadiidun xadiid wey xasanun wanaagsan rawaahu uu wariyey adaara qudniyu iyo wagayruhu ayaa labadiiba wariyow xadiidka kan wiya soddonaad sahal ibni sacad waa saxaabi jaliila ah ahna reer madiina oo ansaari ah xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay su-aal yaab le wuxuu yidhi nin baa intuu rasuulka u yimid buu yihi waxaan rabaa inaad ii sheegto wax ilaahna igu jeclaada addoommadana igu jeclaada waa su-aal yaab inay ilaahay iyo addoommadaba ku jeclaadaan wax qaali aan ah la heli karin maxaa yeelay jacaylka dadka wax la kasban karo sahlan maaha in intii ilaah ku wanaajiyo markaa dadka laabtooda maxabo uu ku geliyo aada noqoto nin maxbuub oo dadku jecel yahay oo xaqaani ah oo ilaah un laga heli karo maxabadana minalahi bay marka hore ka timaado addoonka ilaah baa jeclaanayo jibriil buu u sheegayaa jibriil malaa'igta samad uu sheegayaa markaasaa jacaylka dhulka la keenaya markaasaa addoomuhu jeclaanayaan taa wax sahlan maaha kolkaa wax alla addoomaha ay ugu jeclaadaan ii sheeg rasuulka jawaamiculkalim baa la siiyey war yar buu ku yidhi wuxuu yihi ijhad fi dunyaa yuxibuka allah adduunyada yayan ku duubsanin iska ilaaliy maxabadeeda iyo jacaylkeeda inteeda xalaasha ha ku kaaftoon inteeda muxarimaadka ka tag adduunka adigoo ku nool haddaad is ilaaliso allah ku jeclaana rasuulka xadiid ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibni cumar buu la talinayay wuxuu ku yihi kun fi dunyaa kaanaka gariib aw caabiru sabiil adigoo jid weyn oo fiyaalaha maraayo baabuurta bidix iyo beriyo galbeed ukala socoto jidkaa markaad marayso see yeesha xagga intaad eegto baabuur ma soo dhow yahay xaggana eegtid baabuur ma soo dhow yahay haddaad ictiqaadisid salaamo jidka inuu yahay orod iyo toos baa lagu gooyay caabir sabiil waa saas ka kaanaka qariib adigoo maanta bered adan weligaa arkin oodan maqlin lagu geeyey saad yeeshaa intaad lugaha iyo gacmaha iyo kulligaa is uruuriso yaad indhaha saas u warwareejisa alaashaan qofaad weliga aragtay maynaan mar aragtid isma baahisid isma ballaarisid ma buuqdid haddaad ba adduunyadii ku nooshahay jabeecadaasaa lagaa raba waxaa filin yar wey maalmaad joogaysaa dareenna ka tegaysaa inaad isku ballaariso oo isku baahiso oo meelba farya lu geliso ood keligeed wax moodo oo faad masquul ugu tahay aad baktiid subaxa dambe adoo wax kaa horreeya laarki iyadiina ka tagtay taad u socotayna wax maadan geysanin iyo yandhicintaas iska ilaali adduunyada oo ilaaladii xalaasha ku simo xadiidka nabiga wuxuu ku yihi xubu dunya ra'su kulli khatiya gaf la galay kulligiis waxa waayeela adduunya jacayl oo qofka kan wax dilaayo ee wax dhacayo ee waxadayo ee zinaysanayo ee khamre cadaayo soo adduunya jacayl ma maxaa kala ogey xubu dunyaa ra'su kulli khatiya xadiid kale rasuulka ina zaahida adduunyada qofka iska ilaaliyeen isku ballaarinin fi dunya yuriixu qalbahu fi dunya walaakhira qalbigiisa yaa mustarix noqonayo oo raaxaysanayo laakin haddaad isku shuqliso adduunyada qayb walba farta la gashi wax walba soo qaba tiraahi habeenkii taabaca seexan maysid maskaxdiiyo maanka waa ku wareeraya marka in layska ilaaliyo lagama maarmo kolka arrintaas yaab kale yuu xadiidka ku saabsan yahay alxadiidu alxaadi wahalaahuun xadiidka kow iyo soddonaad an abilcabaas cabaas aabihi xaggii baa laga wariyey sahl ibni sacdin ahaa asaacidiyi loo nisbeeyey radiallahu ilah raalli ha noogo tacaala rabbi korahaye anhu sahl ibni sacad qaala sahal baa yihi jaa rajul nin baa yimid ila nabiyi suubanuhu u yimid sala llahu naxariis allaha badiyo aleyhi suubanaha korkiisa wa aalihi intii rumaysan raacday korkooda naxariis allaha ku badiyo wasalama rasuulkii inta rumaysay raacday korkooda nabadgelyo allaha ku badiyo faqaala ninkii wuxuu yidhi yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiyo dullanii itusi calaa camalin itusi waata in afka wixii laga sheego gaar ahaan qowl baa loo yihaa adimada wixii laga sameeyo ficil baa la yihaa isugoyntoodana camal baa la yihaa waxa weeyaa ma afa looga hadlo ama adimaha laga sameeye bal wax shaqo oo la qabta ii sheeg idaa camiltuhu shaqada aada ii sheegtay haddaan sameeyo axabaniya allaahu ilaa uu ijeclaanayo wa axabaniya annaasu dadkuna ijeclaanayo camalkaa ii sheeg soo su-aal muhima ma soo uma baahnin inay ilaah iyo addoomaha mana jeclaadaan kolka jawaabtii rasuulkaan qaadanayna yaa allah ilaa rasuulkiisi iyo itusi calaa camalin camal korki idaa camiltuhu haddaan camalkaa sameeyo axabaniya allah alla uu ijeclaanayo wa axabaniya annaas dadkuna ijeclaanayo faqaal nabiga wuxuu yihi ishad is ilaali si dunyaa adduunyada gudaheeda isku ilaali oo waxaan kuu banaanayn iyo isballaarinteeda iyo badbadinteeda badbadinteeda waxaa iska ilaali haddaad iska ilaalisid yuxibuka allah ilaah wuxuu kugu jeclaanayaa markaad adduunya iska uruurisid xadiid rasuulka ka sugnaado kale yaa rasuulku yihi man kaanat alaakhiratu hamahu qofka murugtiisa iyo welwelkiisa aakhira maxaad mudanaysa cadaabkan la sheegayo ma ka badbaadi doonta jannadan la sheegayo ma ku guulaysan doontaa qolka qofka ay maskaxdiisa iyo maankiisaba aakhiriyo hawlaha tahay ilaa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir buu yidhi kulabeed noqon doonta man uutiya kitaabahu biyamiinihi man uutiya kitaabahu bishimaalihi labadan keed noqon doontaa qofka waxaas ku fikiraya jamaca allahu shamlahu ilaaha dantiisa wixiisa uruurinayo wajacala ghinaahu fii qalbihi laabtuu hodanka noqonaya haddaan waxba agtiisa olin qof walba isagaa iskala fiican taajir buu noqonaya wa aatadhu dunyaa wahya raagima adduunye oo sanka ciid ku wadata yaa u imaanaysa ood raadinaysa daba soconaysa haddaadan raadinin iyadaa kusoo raadinaysa falaw sabarnaa lakaana arisqu yadlumunaa laakin khuliqa alinsaanu maca alcajal ma sugaysid ee haddaad sugayso rifqiyo raashinko ku raadina aa imaan lahaa haddii la sugi waayeyna in la raadiyay noqotay waman kaanat idunyaa hamahu shatat allahu shamla adduunyada qofkii walba harkiisa walkiisa adduunyay isu keeni karaa qofkay noqoto arrimihiisa waa kala tegayin faqrigiisana bayna caynayhi adduunyadana ka heli mahaa waxaa loo qadari maahana wax kale idan aba wixi alle kuu qadaray dhaafaynin waktiga inuu kaaga lumo taasi ayaan dhicin axabaniya allahu ilaah camal igu jeclaado ii sheeg oo axabaniya annaas dadkana uu igu jeclaado faqaala rasuulka wuxuu yihi ishad is-ilaali fi dunya adduunyada gudaheeda isku ilaali oo muxaramaadkeeda iyo badinteeda iyo buunbuuninteeda iska dhow yuxibuka allah ilaah baa ku jeclaanaya washad wixii ilaah uu kugu jeclaanayay waa ogaanay waa zuhdi fi dunya an dunya ila dunya ma zuhdi ila dunya waxa wey inaad aakhirada meel iska dhigto waxaad itaaliya awoodda adduunya isugu keento markaas inkaar baa kugu dhacday khaasir baa tahay wasadaqa allahu id yaquul ya ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah waman yafcal dalika fa ulaaika hum lkhaasiriin xujo haddaad ka dhigato ilmihii intay kaceen xeelihii intay ka baxeen gurigii inta kadaa intuu ka baxay masaajid tukasamaan ka gaara salaad maan ka gaara soncad maan ka gaara ilmihiyaa madaxa iskooda u ha isku dhufteena madaxa inamaa amwaalukum waawlaadukum fitna wallahu cindahu ajrun cadiim yaa ayuha aladina aamanuu ina min azwaajikum waawlaadikum caduwan lakum yaa ayuha annaasu ina wacd allahi xaqun falaa taguranakum alxayaatu dunya walaa yahurinakum bilaahi lharwaadi iyo waana iyo waxsheeg baana laga badiyey kolka adduunyada cadowgaagii koobaadu zaahid noqoo inta ku xalaashaha ah, ku ekow ka badanna ha isku dhibin waxaa soo haray dadkii muxuu kugu jeclaana wadhar fii ma cinda annaas yuxibuka annaas dad si uu kugu jeclaada waa la yaqaana ima yeeli kartaa rag mata waxoodana u waxaagana ugu dar gadaashaadaa la tubanaa marka ma yeeli kartaa kolka inaad waxoodana dayso odan wax dad leeyahay aadan kusoo qadaamin oodan weydiinin waxaadana ugu dartid oo kii ku yimaadaba aada hoo tiraahid dad oo dhan gadaashaadu mara adoo nina ku caleema saarin boqor lagaa dhigin adigaa boqor iyo nin walba ka fiicnaana ee bal dadka wixiisana u dhaaf waxaadana ugu dar maxaa lagu kala dhintay dhaafi maysa adduunyadii waa raq dukaamaydii waa ciriirinaysaa beecshiraad wada shaqaalihiina waa iriirinaysaa bilcawii raraadigii waa iriirinaysaa kolka lugaa lagaa qaadinayahay qofkii wax rabay labaad ku tahay madiidii laysku dhimana markii xakiim uu tilmaamayo adduunyada neef bakti uu ku tilmaamay neef hadduu ku baktiyo meeshaan aygama isugu imaanayo waraabaha baha isugu imaana haddaad tidhaahda waa idinla cunaa waa wax ma lagugu dhaqayo kuladii kaaga soo horeysaa kaa aanaysanaysa kii gadaal ka yimid waa la burina haadka waa saas nukuleesha waa saas ayga waa saas qoladii kusoo horeysaa wixii islahaysiinaysa iyagaa isku qaybina isku dha dhamaashii kulligood isugu imaana wixii yimaadana waa lagu qaybin marka adigana yacya aa lagugu leeyay kolka dadka haddaad waxay haystaan u dhaafto waxaagana ugu darto oo ku jeclaanay waa zaxaad dhaaf fiima cinda annaasi dadka waxaa agtiisa yaala maalkooda iyo xoolahoodi iyo waxaas ay jecel yihiin dadka u dhaaf yuxibuka annaas dadka waa ku jeclaana laakin ictikaaf iyo murin haddaad gashid qoysyaa imaana xadiisun xadiis way xasanu wanaagsano rawaahu ibnu maaja aa wariyey wakayruhuna waa wariyey biasaniida sanadyaal ay ku wariyeen xasanatin wanaagsan alxadiidu thani wa halaathuun xadiidkan laba iyo soddonaad sacd ibni malik abu saciidin alkhudri ninkii la dhihi jiray oo ansaariga ahaa oo reer madiina kamid ah khaalid ahaa min almuksiriin raggii xadiisa badiyu ku jira xadiidka waa gaabaya waa min jawaabi cilkali xikmadii ilaahay rasuulku uu ku galladaysay oo intuu waryar sheego wax ka baxana aan la arkin mawduuc xadiidka ku saabsan yahay laa darara walaa diraara intaas keliyada kabacdi laa darara walaa diraara culamadii diinta taqaanay ama luga alcarabiya taqaanay keligeed kitaabka noqonaysa macnaha inuu nabiga laa darura walaa diraara maxaa loo leeyahay macnaha la rabo waa maxay adiga waxa dhibin adna aan lagu dhibin miyaa dhibka kolka hore yaan laisku bilaabin haddii la isku bilaabona halays afiya yaan lakala aarsanin laa darara dhib la isku bilaabaa ma jiro walaa diraara aargudashana ma jirto miya laa diraara madila laa dararaba hore dil miya ka dambe dhac miya intaasoo qowm ay culamaa lmuslimiin sheegeen kolka marka intii qow aaday u badan tahay waxa waaye laa darara marka hore qof qof dulmi ayaan la arkay axadna yuusan axad dulmi gelin oosan ku ban dulmi ku bilaabin adiga marka haddii lagu dulmiyo kii ku dulmiyey ka roono ha ku daween maxay lamid tahay wajazaau sayiatin sayiatu midluha faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah qofkii ku dulmay haddaad cafiso oo tiraahda wixii dulmeed ii geysatay waa kaa afi haddana agamiye xumo u qabin waa aslaxa dardi wey niyadaadii waa samaysay markuu wuxuu ku yeelay ka hor siduu ku ahaa yuu ku yahay faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala llahi xadiidkana rasuulka calayhi salaatu wasalaam adil amaanata ilaa man itamanaka walaa takun man khaanaka qofkan waa ku dhagray waa ku khiyaanay adiga ka artoo khiyaanta maaha kale lamid tahay laa daraara walaa diraar marka hore dhibkayaan la isku bilaabin marka labaadna yaan la kala arsan xadiidkii dheeraabuu waafaqsan yahayo aynu soo marnay qudsiga ah ee ilaah uu nagu yidhi yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaykum wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadalamu iyo kale laa darara walaa diraar ama xadiid kaloo iman doona oo rasuulku ina dima'akum waamwaalakum wa acraadakum xaraamu calaykum ka xurmati yawmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada gadaashii dambe rasuulka wuxuu ka yihi alaa liyubaliga shaahidu minkum ulgaayib markaan isgaarsiiyo qof muslima qof kaloo muslima yuusan dhib ku bilaabin hadduu kaas dhowrsan waayo kana waa ku dayani hala iscafiyo waa qimat lakhlaaq dabeecad iyo dhaqankii ugu fiicnaa kolkaa islaamka waa diin samaawi a min allahi ka timid caza wajala waxay tilmaamaysaa makaarim alakhlaaq adeec ayaa lagu dhaqmo kuwii ugu qiimi badnaa alxadiidu thaaniya wa xadiidka saddex laba iyo soddonaad can abi saciidin abu saciid aabihii saciid aabihi xaggii baa laga wariyey waa kan abu saciid waa sacd ibni maali ibni sinan alkhudriyi qabilu radia allahu canhu rabbi raalliha ka noqdo ana rasuulallah alla rasuulkiisa sala allahu naxariis allaha badiyay caleyhi rasuulka korkiisa wa aalihi intii rumaysay raacday wasalama nabadgelyo allaha ku badiya qaale rasuulka wuxuu yihi laa darara dhib laysku bilaabaa ma jiro ma banaano inaad qof muslima naftiisa maalkiisa dhiiggiisa dhaqankiisa uu xaaraamkaa yahay intaad rabbigaa dardartid diintii dardartid xurmadii muslimka dardartid aad intaa ka gadaal dhibaato u geysatid ma banaana walaa diraar kala aargudashana ma jirta halays in kastoo bannaan tahay cafintaa ka wanaagsan xadiidun xadiid wey xasanun wanaagsan rawaahu ibnu maaja ibnu maaja baa xadiidka wariyey wadaara qudniyu baa wariyey wagayruhumaa iyaga keyrkoodna waa wariyey musnadan isagoo la cuskiyey warawaahu xadiidka waxaa wariyey oon ibnu maaja ahayn ibnu maaja sunantuu kamid yahay malikun imaamu maaligna waa wariyey fi lmuwaa imaamu malik kutub badan buu leeyahay laakin kitaabkan muwata waa kitaabka ugu qiin badan kutubtiisa kitaabkaas wuxuu ku wariyey mursalan isagoo saxaabiga abaa saciid laga tegay oo taabicigii markii la joogay rasuulka loo gudbiyey mursalan isagoo rasuulka loo gudbiyey can camri bni yaxya uu imaamu maalik ka wariyey camr ibni yaxya can abiihi oo yaxya uu ka wariyey yaxyana can inabiyi buu ka wariyey abu saciid baa laga tegey abu saciidkii kuma jira saxaabiga can inabiyi sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi nabiga korkiisa iyo waaalihi intii rumaysa raacday wasalama allaha nabadgeliye falaa sqoota imaamu maalik sanadka wuxuu ka riday abaa saciidin oo ninkii nabiga ka wariyey mursal buu noqday laakin xadiidka mursalnimada ma dhaawacaysa imaamu nawowi xadiidka si uu daafacayaan weelaaku xadiidka wuxuu leeyahay uruqun wadooyin badanood ku soo arooray oo labadan la sheegay tan ibni maaja iyo tan imaamu maalik an midna ahayn wuxuuna dhalansiinayaa xadiidka inuu xujo yahay oo la qabsanayo lagu camal falaayo weleehu xadiidka wuxuu leeyahay furuqun wadooyin uu ku yimi wadooyinkii markii laysu geeyana yuqawi wuxuu xoojinayaa bacduhaa bacdu turuq wadooyinka barkood bacdan barkii kale uu xoojinayaa xadiidkii markaa wuxuu gaaray heer oo xujo yahay oo lagu camal falayo oon dhaliili ayaan ku jirin alxadiidu thaalithu wa xadiidkan saddex iyo soddonaad cabdullaahi ibnu cabaas baa laga wariyey xadiidka wuxuu ka hadlayaa basarka damaca ku jira iyo hawadiiyo waalaanta haddii qof la arkaaba xukun islaamiga iyo shareeco iyo ahkeeniya haddayan jirin oo qofka wixii uu yidhaahdo waa ii yihiinba loo yeelaayo dad baa wuxuu sheegan lahaa dad kale oo muslim oo meel jooga xoo inaan goorta ka goyan raba ama wuxuu dhihi lahaa xoolahaan iyo dukaankan buuxa bakaarkan buuxa ah, ah. alaale waxa ku jira o dhan laakiin shareecadii maxay qareertay ninkaaga dacwo fara ee bilaada yidhaahda waxaasaan leeyahay waxaa laga rabaa bayina inaad aday waa caddaynaysa bayinadu markhaati baad keenaysa arrimo la cuskado bayinadu kuma koobna markhaati keliyeeda waxa weeye wax qanciya xaakimkii markaa meesha fadhiyey ee qadiyada iyo dacwada loo keenay wax qanciya oos ku ogaado inuu ninkan run sheegaayo baa la doonaya kolkaa ninkii wax sheegtow ku talakal inaanan sheegashada afka waxba lagugu siinaynin ee lagaa rabaa caddayn qancisa qaaliga ama kii wax lagu sheegtay haddaad waxaan lagu sheegtay aada qabtid qiro waliqraaru sayidu shahaada shahaado icraar ba oo fiican kolka qofkii wax lagu sheeganayay uu yihahdaa nacam waxaan waa qabaa war waa dhamaaday shahaadi iyo warka labada si sheega kolka haddii midkii wax lagu sheegtay uu guri waayo maxaa laga rabaa walyamiinu calaa man ankar ninka wixii lagu sheegtay allah alla yidaa haddii kii uu bayino keeni waayo dhaaraa laga rabo waa dhaarana isna waa dhaarana kolkii kan uu bayino keeni waayo kan hadduu dhaarta wixii waa dhamaadeen hadduu kan dhaaran waayo see kii dacwada kow faree bilaabee mudaciga ah bayine waa waayo waa caddayn waayo waxaanu sheeganaa kii wax lagu sheeganayana wuxuu yihi mana liigu laha waxaan mana dhaaranaayo ayib kiyaa dhaartii lagu celina mudacigii bayinada waaya dhaartii lagu celina waa dhaarana wixiina waa sugmaayiin daahiru shareeca waa sida ama cind allahi caza wajal waxaa rasuulku sheegay wuu yihi daa'iman anaad igu soo doodaan inakum takhtasimuuna ilaya anaad iisoo gardhigataan walacalla bacdakum alxana bixujatihi min bacdin waa kala codkarsan tihiin kala reemagaalsan tihiin kala caqli badantihiin faaxkumuu binaxwi maa asmac aniga warkaan maqlay kaydka ma aqaan xaqaa'iqul umuurna ma ogi marka sidii aan wax u maqlaan wax u xukmina waxaad ogaataan bigayri xaqihi qofkaan uxukumo faqad qadactuhu qidca min annaar falyakul awliyarud adiga waad is og tahay inadan waxaan xaqu lahayn iyo in kale kolkaa xukmu lxaakimi laa yuxallil walaa yuxarim sheekhaan wax ii xukumay xukunkan hal faa'iiduu leeyahay labadii kale lulatuu kala reebay wa ilaa waxna ma xalaaleynaayo waxna ma xarimaayo haddii wuxuu u xaaraamaha oo gardarro intay wax ka qarsoomeen ama uu jawr sameeyo xaakimka rasuulkiinana waa igu doodaysaan waa kala gar aqoonsan tihiin si aan wax u maqlaan u xukuma wuxuusan lahayn ninkaan xaggiisa mariyo adnaaraan kuu gooyay adiga ilaah ka baqo wixii iska ilaali kolkaa xukmulxaakimi laa yuxallilu walaa yuxarim laakiin muxuu faa'iideeyaa qadcu lkhusuuma doodii oo kala godoo labadii ruux kala dhilqiyo arrintii kolka waxay ku saabsan tahay arrimahaas yuu xadiidkan kusaabsan yahay kolka haddii muslim iyo umad kale lusha halaagsid xalaal maaha inaad tiraayo marka idaafa jini wax iskula kiinfali maxaa garanay laba kala nootoo muslim <laughs> taa kuma banaana uquwada islaamkana ma keenayso waa inaadan wax la harin labadii qofna kala hagaajisid si kale haddaad weydid waxaad ku kala fulatid qaala imaamu nawawiy raximahullah alxadiidu thaalithu wathalaathuun xadiidkii saddex iyo soddonaad can ibni cabaasin cabdullahi ibni cabaas xaggii baa laga wariyey radiya allahu ilaah raalli ha noqdo canhuma cabdullaahi iyo cabaas xaggooda ana rasuulallah ilaah rasuulkiisa sala allahu naxariisa laha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi intii rasuulka rumeeyey raacday wasalama intuba nabadgelyo korkooda allah ku badiyo qaala wuxuu rasuulka yihi law yucda annaasu dadka haddii la siinayo bidacwaahum bisababi dacwaahum sheegasho ay wax sheegteen haddii keligeed wax lagu siinayo oo ijraa aad iyo bayini iyo dhaar iyo hubsasho aan la samaynaynin la dacaa rijaalun rag baa iska sheegan lahaa ayaan cabsi eebba ku jirin damiir iyo iimaanna lahayn waxay iska sheegan lahaayeen amwaala qawmin reere meel degan hantidood waxa tuuladan yaalla ee maale mood iyo noola anaa iskalay dhihi lahaayeen wa dimaahum dhiigyaalkoodu sheegan lahaa oo wuxuu dhihi lahaa giddigood xuquuq baan ku leeyahay inaan ka goosto ama dhiigoodu sheegan la laakin ha yeeshee albayinatu cadayn bayinadu waa cadayn siduu ku cadayn lahaa qofkan wax sheegtay albayinatu cadayn waxaa la sheegtay runnimadiisii la caddeeyo waxay bayinadaasu ahaatay cala almuddaci kan wax sheegtay dacwada bilaabay korkiisa walyamiin dhaarna calaa man ruux korkii bay ahaatay ankara wixii lagu sheegtay dafiray sidii dacwadii loo qaaday waa barteen caawa u dhantihiin qaaliyaadaasi abartan si dacwada loo qaade kow qofka faray arrinta ee dacwada bilaabay ala leeyahay dacwadaadii bayinaad ku dari waxaa horta dacwadii loo gudbina muddaca calayhigii waxaan lagugu sheeganaa maxaad ka tiri waa liigu leeyahay war waa dhamaad allahay alla waxaan wax kama ogi soo caddeeyo waxaan ku caddeeya ma hayo adiga dhaaran waxaan inaadan gelin waa dhaartay waa dhamaad waa dhaaran waaye kiyale ninkan waa cabsooday adiga dhaara kiyaa dhaartay waa la dhameeyey saana loo qaadaa garta qaale rasuulka wuxuu yihi law yucda annaasu dad haddii la siinayo bidacwaahum bisababi dacwaahum sheegashaday wax sheegteen ninkaana ay dilay ninkaana ay dhacay kanaa wax iga qabo saas haddii wax lagu siinaa arrinta gacanta ay ka bixi lahay la dacaa rijaalun rag baa sheegan lahaa amwaala qawmin dad hantidood iyo xoolahood iyo wadimaahum dhigyaalkooda ayay sheegan lahaayeen laakiin ayeshe albayina markhaatigii cala almuddaci kii sheegtay korkiisay ahaatay walyamiinu dhaar calaa marfuc korkii ankara wixii lagu sheegtay dafiray xadiidun waaye xasanun wanaagsan rawaahu waxaa wariyey albayhaqiyu iyo wakayruhu haakada sida haddeeraan u akrinay ayay u wariyeen wabacduhu qaarkiis fi saxiixayn muslim iyo bukhaari gudahood xadiidkoon sidaan u wada ahayn ayaa ku yaalow xadiidka afar iyo soddonaad ninkii odagaha baa laga wariyey abu saciidin alkhudri yaa laga wariyey mawduucuu ku saabsan mawduuc muslima wey waxa weeye alamru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar waxaad la kulantay qof samaynaya waxaan banaanayn ama wax maamuur uu ka tegaayayo salaado laa aqimo ilaadaw meelaha taagtaagay meelaha wareegeysanay waa munkar ama mani waxaan xalaal ahayn buu samaynayaa oo xun adigii marka waad ogaatay kalimatu man ra-a aragti maaha waa man calim oo ra-aa kalimatu ra-a bimacnaa calimay noqotaa bimacnaa absarana waa noqota waxaa lagu garanayaa inay ra-adan calimo tahay dadka nisbaabay indhale oo waxba arki weligood ba ujeedin hadday malaan qof qof dilaya ama caynaya soo ma ayan ogaanin sida oo kale asbaabo badanaan aragti ahay oo wax lagu ogaadaa jirte qof mawsuuqa oo lagu kalsoon yahay oo runsheeg oo taqi ah hadduu ku yidhahda waxaasa dhacay ma ogaanino bishii waa dhalatay ma ogaanino hebel waa dhintay allah yaraxma ma ogaanino kolka waxa waaye wixii markaad ogaatid ama mushaahadiya aragti ku ogow ama maqal waad maqashay waxaa la sheegaa oo dhacaad maqashay ama waad aragtay ama anfiqa ruux lagu kalsoon yahay waddadiisu wixii kugu yimid waa munkar waxaas munkarka aan shareecadu ogolayn in rabbi raalli ka ahayn ee la samaynayoad la kulantay inaad wax ka qabato lagama maarmaan amar wey wax ka qabadkaasee wax uga qabanaysa waxaad ku xisaabtamaysaa awooddaada intay la agto hadday caruurtaadi iyo haweenkaa iyo wixii kula noolaa yihiin xanaano kala buri haddaad adiga xaakim tahay adigii xaakimkaa magaalada xukumaa wixii ogaaday marka falyugayirhu biyadihi gacanta wax kaga qab adaaba xaakima ciidamaad leedahay maxkamaad leedahay askaraad leedahay xabsi ha ku yaalla xumaantaana dhacday gacan wax kaga qab waxdaad xaakimta awoodantaa leeg ama oday baa baato waa ilmahaaga iyo wax ku maqlaayo weri u noqdo mar daba falyugayiru biyadi ol qaado odayaa tahay ayib tabartaadii waa gaari waysiinta waa maxaakimateeda awood iyo ciidan ma lihid ama haddaad odayg tahay fasaadka maanta jiroo kalaa jira islaantii lama hadli kartid haddaad arbaaxdana rifeertay soo goosanaysa haddii kale centerkay tegaysa saas ba hadday arrintii noqoto gacanta ka baxdo carabka marka tabartaaday maraysaa adigii mushkilaad noqotay gacan wax kuma qaban kartid wadaadaad noqotay diinta wax ka yaqaan itaqullah waxaan ma banaana yaan la samaynin munkarkii waxaad ku didaysaa bilisaanka carabka carabkii nafti haddii lagaa goynaa seediyeed waxaa tihi walaxan munkar reeba carabka jaf lagaas xabisaa luu geliyey fa biqalbihi darajada saddexaad waa ilaah inaad sugtid ilaahu adaa tabar iyo xoogle waxaan naga qabo ilaahu maslaxiyo wanaag noo keen alla munkarka ha noo coroon biqalbihi qalbiga wax iimaan oo ka dambeeya male kolkaa walaysa baa wara'a dalika mithqaalu xabatin min khardali min iimaan xabad caws mirihiis waxa leeg iimaana wax ma taraayo waa tara wuxuu tara kullow caasiga hadhow haddii qiyaamo la tago la cadaabo ilaah malaa'igu diraa wuxuu leeyahay ka bixiya naarta man wajadtum fii qalbihi mithqaala dar qofkaad qalbigiisa ka heshiin caws mirihiis waxa leeg iimaan kolka mithqaalu lagu sheegay wuxuu u anfacay inuu kaa badbaadiyey alkhuluudu fi nnaar ha lagu cadaabo ha lagu baquujiyo had kumudid laakin kuma waari maxaa kaa saaro khuluudkii kuu diiday mithqaalu xabati min khardali min imaan kolkaa imaanku waa in dalla haba yaraado waxtar waxtar kolka xadiidka arrintuu kusaabsan yahay waa sidaas awooddiina saddexaas daraje u qaybsantaa haddaad xaakim tahay ciidamo leedahay dadka waxaan sameeyaad wax ka qaban kartid kolka hore waa inaad bilmunkar gurbaanka jejel gurbaanka guriga lagu timaad ugu timid bash kasi sawirkana tartariiq waa biyadi sawirkana tartariiq biyadiidii ma godan kartid arbala yeelay waxaan ma banaan ari er ilahaa meeshii imanaysa waa lagu cadaab mudana naafa wa carabkii wey biqalbihi labadaas markaad gaari weydayna laabta ka kao ka qoonso ilaahay tug intaas waxaa ka dambeeya adigoo markii wixii munkarkii la samaynayay naftaadaba iska dhowla cadayna xoogaa yarna xisoona aan diidanaynba wixi mushaari kuwaa samaynaysaa la dembi tahay marka karaadin kama facala qofkii wixii xumee la samaynayay raalli ku noqday kii la sameeyuu lamid yahay arrintaas muhimke yaab kale uu xadiidkan ku saabsan yahay qaala alimaamu nawawiyu imaamu nawowi wuxuu yihi alxadiidu raabicu wa wathalaathu xadiidka afar iyo soddonaad can abi saciidin abi saciid xaggii baa laga wariyey alkhudriyi loo nisbeeyey radia allahu raali ha noqda canhu abu saciid xaggiisa qaal abu saciid baa yihi samictu waxa aan maqlay rasuulallah ale rasuulkii baan maqlay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa wa aalihi intii rumaysay raacday wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo yaquulu isagoo rasuulku leeyahay man ruuxa ra'aa ogaada oo minkum idinka mu'miniinta idinkamida munkaran waxaan rabbi khaali ka ahayn oon diinta ogolayn noocuu u noqdaba qofka idinka mid ee ogaada falyugayirhu munkarkii ha bedelo yadii gacantiisa awood meesha hadduu ku leeyaha xaakim yahay ama wax ka qaban karo munkarkii ha bedelo gacantana ha ku bedelo fain lam yastatic hadduusan gacan wax uga qaban karin fabilisaanihi carabka ha waaniyo ha wacdiyo dadka ha yidhaaho waxaan hala dhaafo fain lam yastaic carabkama waanin karo ma yaqaanbe waxaa dab lagu waaniye waxaan inuu xalaal yahay inuu xare carabka ma yaqaan hadduusan carab wax ku qanxin karin dadkii oosan garanayn fabiqalbihi xaloosha ha ka qoonsado ilaah waxaa naga qaba ha yidhaaho wadalika taa u dambaysa qalbi ka qoonsashada a adcafu liimaan iimaanka darajooyinkiisa ka u liidateen tu ka dambaysaa jirin tan wa wixii munkara xumaan saana la yeelaya man ruuxa raaha ogaada minkum idinka muuminiinta idinkamida munkaran wax diinta lagu nacay falyuqayiruu ha bedelo niyadihi gacantiisa ha ku bedelo fain lam yastadic hadduusan gacan wax ku bedeli karin fabilisaanihi carabkiisa ha ku bedelo fain lam yastadic hadduusan karin in carabna uu wax ka sheego fabiqalbihi laaftiisa wadalika kaasa adcafu limaan imaan darajooyinkiisa u liita rawaahu waxaa wariyey muslimun imaamu muslima wariyey alxadiisu alkhaamisu wathalaathuun can abi hurayrata radia qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam laa taxaasaduu walaa tanaajasuu walaa tabaagadu walaa tadaabaruu walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin wakunuu cibaad allahi ikhwaana almuslimu akhu lmuslim laa yadlimhu walaa yakdulhu walaa yakdibhu walaa yaxqurhu attaqwa haahuna wayushiiru ilaa sadrihi halaata mara bixasabi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa cirduh xadiidkan shan iyo soddonaad ninkii nin abuu hurayraha wariyey arrimo badan buuna ku saabsan yahay oo wada mani ah xasad iyo fulus beec laysku filiso nac laysnacoo laysu caroodo dhabarka laysu jeediyo beecii layska dulgado arrimo yaab leh waxyaalaha dhibaatada abuuraya muslimiintana kala dilaya qofkaan muslimkaa qofka kale muslimka aanan ka qaban waxaas oo dhan bay diintu nadaafadeeda iyo wanaaggeeda yay marka horeba kasii hortegaysaa intaan wixii dhicin kolkii qof maskiina oon qaanuun iyo magaalo weligiis arkin wax intuu iska sameeyo usan wax ka ogeyn la yidhahda qaanuun fulan baa ku haya ma loo sheegin qaanuun ma yaqaanaa qaanuunka laakiin diinta islaamka intaan jerimiya gafba la gelin ayay dadka wixii gaarsiinaysa kolkaa ictidaar bay diinta u samaysay qofkan waxaan ogeyn kolka arrimo yaablu xadiidkan ku saabsan yahay alxadiisu alkhaamisu wathalaathuun xadiidka shan iyo soddonaad can abi hurayra cabdiraxmaan ibni sakhr xaggi ayaa laga wariyey radia allahu ilaa raalli ha noqdo canhu abi hurayra xaggiisa qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulullah alla rasuulkii wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiyo aleyhi rasuulka korkiisa wa waaalihi inta rumaysee raacday korkooda wasalama naxariis allaha ku badiyo rasuulka iyo inta rumaysee raacday korkooda ilaah naxariis iyo nabadgelyaha ku badiye wuxuu rasuulku yihi laa taxasaduu ay taxasdina xasadka macnihiisa waa maxay tubanaa zawaali nicmati lgayr qofkan kale waxaan ilaah ugu nicmeeyey noocuu noqdaba in alla ka baabi'iyo yaad rabtaa oo maxaad u rabtaa taasna adiga wixiisa haddii ay ku damac geliyaan ood rabtid soo ilaah bangigiisa ma buuxa maa beris kolkaa khibdaha noqotee maatirahay ilaahu addoonkaagaan hebeleed u naxmaysay wixiisa u dhaaf anigana wax lamid aysii baabullahi xiriiri ma yeel buluugtiisina waa buuxda was'al ullaha min fadlihi taas khibdaa la yidhaha xadiidkeedii waa imaan doonaa laa xasada ilaa fitnatayn laba shay baa la isku majaran karaya rajulin ataahu llahu cilman qof ilaah waxbaray baray yunfiqu bihi ana allayli waadraaf annaar cilmigiibuu ku camal falayaa baayinaya ka labaad qof baa maal xalaala alla siiyey maalkii xalaasha ah iyo wadooyinkii rabbi ku bixinaya labadaas ilaahu waxaa siisay si waa la dhigi kara laakiin ilaahu iyagana faramadoobay waxoodanaysi alxaasidu laa yazuul kolka xasadkaasi waa dembi ilaah lagu caasiyo dembigii ugu horeeyey wuxuuna ka dhacay fi samaa wuxuuna ka dhacay ibliis wuxuuna xasdayey aadam karaamadii ilaah aadam karaameeyey ee cilmi iyo fadli ku karaameeyey ees malaa'igta inteedii kale usjuduu liaadama yidhi uu ka jiraday kolkaa xasadku ilaa taariikhdaasuu ku sinaa waa kabiira min alkabaa'ir dembiyaalka la gala kuwa ugu waaweyn xadiid kale rasuulka wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam iyaakum walxasda fa ina alxasada yaakulu lxasanaat kamaa taakulu naaru lxadab iska ilaaliya xasadka idinka isaga waa u kala digayo waxaadna ogaataan xasad haddaad samaysaan sida dabka uu qoryaha u cuno yaa xasadkuna camalka saalixa u cuna waa kabiira min alkabaa'ir wuxuu rasuulka yihi laa taxaasadu hebel baa ama xoolo helay ama ilmo u dhashay ama naag guursaday ama caafimaad qaba laxdanaad jilayax noqotay haq wa maxaa kolka waxa waaye kana waad xasada ilaahna axad gafaad ka dhigtay haddaad tidhaahda adduunyada in la isqaaleeyo oo wax laysiiyo isiiyo aniga basay igu son tahay qof kaleo faryaan loo qandicini maxaad uqadan tahay maxaad isugu ciriirini ilaah iyo addoomaha dhexdooda ilaahay wuxuu addoomihiisa uga caadeeyeen inuu karaameeyo os dhaqaaleeyo o wax siiyo markaad tidaa ilaahw addoon ba ha dhaqaalaynin oo nicmadii ilaah ka imaanayseen kusoo maraynin samada ka imaanayse addoonkaan usoo degaysay aad adigana ku dhibto jira kugu noqoto adiga naftaada kooba maihid laa taxasadu ha isxasdina walaa tanaajashu tanaajuska waxaa waxaa anagaan u naqaana fulus fuluska waxaa weeye laba qof aa wax kala gadato heshiisay qof beesuu lahay qofna neefuu lahay neefkiiyaad rabta ama kii lacagtaad u imaani lahaa ama kii neefkaad u imaani waxaa dihi kii neefka lahaa war neefkaaga ma magane waa lagu dulmay lacagtaa lacag ka badan inaad ku siina neefkaagii soo ama kii neefka lahaa kii lacagtaad u imaani haddii neef xunaa lagaa gaday neef ka fiican aan lacagtan lacag lamida kugu siina ama neef ka fiican ama lamidan lacagtan lacag kayr kugu siina labadan muslim ee wax kala gadatay dhacda isku maqmakeynteedana tanaajuskaa lama rabo markii si caadi wax kala gataan labahoodii beexi u dhacway ama waxa hadduu yahay wax naada lagu gadaa dadkoo dhanna wixii waa wada raba yaa wax ku daraya la yii shilinaan ku daray labaan ku daray saddexaan ku daray taas wax dhibaataa kuma jirto neefkiiyaad rabtaa sidaanaana lagu gadaa iyadaa nafteeda dhaganay soomaalida ku gashaayo midaan neefkii rabin yaa wuxuu qaraabo ki kii neef galaa kolka isagoon shilinba wadanin dadkii lacagtu isdhex taaga ku dar uu leeyahy labada naaday horu dhaqaajinaa neefka meelasa neefka qiimigiisii gaaya inuu qiimigii gaarsiina koladaan beesadu lugoynaayo hadhow naadii ugu dambaysa lagu baarin lahayna waa ka siibana hadhow uu leeyahay kii maxay sii beesada neefka siinka u gaday waa ogeyn xaggeen geeyay neefka iyadaas dhan ay ka timaadaba laba muslim oo wax kala gadatay ma banaaya dhexgelidooda markii bee uu dhaco waa kaa tanaajuska walaa tanaajasuu ha isfallasina walaa tabaagadu in la isu caroodo wax yaroo xaqiira iyo mashaakil la xallin karo quba intii laga yeelo dhabarka la isu jeediyo qofna qofka kale waxaas muslimka uma kale ekayaan la yeeli saddex beri ka badana musaamax ma ah saddex beriyaa la ogol yahay beriga hore wixii yaa dhacay waa kulushahay beriga xigana waa sii qaboobi beriga saddexaad waa inay kaa dhamaato labadiina waana isu tagtiin labadan qof waxaa khayr badan qofka salaanta iyo booqashada bilaaba iyo nabadda qofka nabada bilaabaa labadooda khayr badan wixii intaas beri ka dambeeya wa hadduu yahay adduun waxaa la isku gala lagu kala dhintay camalkoodii aa la joojina malaa'igta markuu midkaana waa cibaadaysta midkaana waa cibaadaysta malaa'igta camalkii markay qaado ilaah u geyso inuu aqbalo daraaddeed mahlan xataa yuslixa alaleey horta ilah heshiiyeen kaadi camalkoodii waaba la joojina ma la ogolo taasna walaa tabaagadu ha isu caroonina walaa tadaabaruu tadaaburka tabaaqudkuu ka dambeeya caradii markay badato maslaxana la waayo jeedina imaanaysa qofna qofka kale ma rabo inuu wejigiisa arko hadduu arka waa ka naca meel hadduu uga muuqdana waa u ugoynaa yaan dhabarka la jeedini walaa yabic bacdukum qaarkii yuusan gadin calaa bayci bacdin qaarka kale beyciisa korkiisa oo qofkan waxaan hadduu gatay ha ka korgad walaalkaa waayo muslim waay ah, baarik waxaa tidhahda allah ku barakay wuxuu rasuulka yidhi wakunuu ahaada cibaadallahi ya cibaadallah ilaah addoomihiisiiyow ikhwaana walaala ahaada ilaahaaba yidhi inama almu'minuuna ikhwa rasuulkana wuxuu yihi almuslimu akhulmuslim walaalaatiin tihiin kolkaa walaal walaalkiis mana xasdo wuxuu gadanaa kuma fuliso uma caroodo dhabarka uma jeediyo saad u dhantihiinna walaalaatiin tihiin ee walaalnimada ilaah idinku sheegay ahaada faasbaxtum binicmatihi ikhwaan nicmat lislaam aada walaalo ku noqoteen almuslimu qofka muslima ilaah u hogaansamay akhulmuslim ka kale muslimka ah walaalkiis waaye laa yadlimhu yaasan dulminin oosan maagin walaa yakdulhu yuusan hoojinin khudlaanka waxaw wax dhibaataa qofkii muslimka ahays waana ka gargaari kartaa waa u dhaaftay isagoo dhurwaay laba dhurwaay isu celiyeen oy bursanayeen kama aad reebin waa u dhaaftay dhurwaayi adileey isagoo aanu dhimana waxoogaa biyo hadaysatay ma waraabinin isagoo baahan warax hadaysatay ma siinin isagoo jiran waa daweyn kartay meelaad geyn kartay hudlaanka waxaa waaye dhibaata haysata walaalkaa waa muslim dhibaatadiina waa ka saari kartaa waa uga baxday waa ka walaa yakdulu yuusan hoojinin hadhow ilaaha kugu xisaabtamay xadiis qudsi ah a ah arrintaas ku yimid ilaa inuu hadhow kaa sheegan doono adiga ku dhihi doono ano oomanaad i waraabin waysay anoo baahanaad i quudin waysay kolkaas su aalad weydiin doontaa adiga yaa rabbi kayfa tadma wa kayfa tajuu wa kayfa tamrad wa anta rablcaalamiin anigoo xanuunsaday waa ay booqan wayse anigoo baahanna waa ay nooleyn wayse anigoo oomanna waa ay waraabin wayse yaa rabbi adigii uunkay dhan lahay seed u oontay u baahatay u xanuunsatay amaa marida cabdi fulan addoonkayga hebel agtaada ma ku xanuunsanino maadan booqanin muuho addoonkayga hebel waa oomay maad waraabinin mooho addoonkayga hebel waa bahday maad guudanin mooho amaa low asqayta haddaad ka ooman waraabin lahayd wa ka baahan darjin lahayd wacuta ka xanuunsanaya lawajadtanii cindahum meeshaas aniga allaa joogay waad iga heli lahay meeshaasaanba kugu sugaayayba idan almuslim qofka muslimka akulmuslim ka kale muslimkaa walaalkiis wey laa yadlimu yuusan dulmin walaa yakdulhu cadow yuusan uga tegin maya walaa yakdibuhu yuusan ku beenin waray beenaad sheegaysa wax ku xun lama arkay qof weyn in uu qof weyn ku yidhaahdo war beenta dhaaf cibaarada nafteeda afuuxuna wax la isyihaada ma wax la qaadan karana ma xataa hadduu waxaan jirin sheego ka fiirsiyo usluubka bedel beenaad sheegadi iyo beenaalaa tahay bal waxaan u fiirsada ama u socoodan isaga dhaawicin waxaa tii aniga waa ogeysa asa yahay si qabow oon xasaasiye lahayn ama been shaygii wejaba looga dhufto qof weyn magadaasaan xaboood ka sahay waxaa liis yihaha maaha beenan sheegi beenna wax la sheega maaha walaa yaxqiru yaasan yasin oo addoon addoon kale yuusan la xumaanin ilaaha abuuray dadkana waa isku mid annaasu sawaasiya ka ilmusti laa fadla licarabiyin calaa acjamiyin walaa liacjamiyin calaa carabiyin ilaa bitaqwa kulukum liaadam wa aadam min turaab ma waxaan aadam gelinaa jira aadamna arraa laga abuuray kolkaa qofna qofka kale inuu xaqiro xaq umale haisliidino suubanaa o taqwa alla ka cabsiga waa qalbiguu yihi intuu ku jira wayushiru wuxuu tilmaamaya markuu hadalkaan lahay ilaa sadrihi xabadkiisa halaata maraatib saddex kal wuxuu rasuulka yihi bixasabi imriin ruux waxaa ku filan min ashari sharnimana uga filan an inuu yeesho keliyeeta akhaahu walaalkiisa almuslima walaalkiisa muslimka inuu xaqiro asa wax kale ma dirin ma ayo ma dhicin waa uu xaqiray waa liiday war hebel waxaas waxbayna maaha uu maskaxdiiyo maanka geliyey intaas kingafba ugu filanta kullu lmuslimi muslim kulligii cala lmuslimi muslimka kale korkiisa xaraama waxaa ka reeban damuhu dhiiggiisi inaad qof walaalka muslima dhiiggiisa daadisid waa kaa reeban tahay wa maaluhu xoolihiisa inaad dhacdid ha yaraado ha banaadeena waa kaa reeban yihiin wa irmuhu inaad saraftiisa iyo nasabadiisa faragelisid waa banaan yihin xadiis yaab lowa rasuulka wuxuu yidhi laa taxaasadu ha isxasdina walaa tanaajasu ha isfullisina walaa tabaaqadu ha isu caroonina walaa tadaabaru ha isu dhabarjeedinina walaa yabic bacdukum qaarkiin yuusan gadin calaa bayci bacdin qaarka kale beecooda korkooda oo kunuu waxaad ahaataan cibaadallah yaa cibaadallah ilaah addoomihiisiyo ikhwaanan walaala noqdo almuslimu qofka muslimkaa ah, akhulmuslim qofka kale muslimka walaalkii wey laa yadlimhu yuusan dulmin walaa yakdulhu cadow yuusan uga tegin walaa yakdibu yuusan beenbaad baad sheegi ku oran walaa yaxqiru yuusan yasin oo liidin ataqwa alla ka cabsiga haahunaa qalbiga wey wayushir rasuulka wuxuu tilmaamay ilaa sadrihi shariif xabadkiisii qiimiga badnaa talaata maraatin saddex kol bixasabi imri'in ruux waxaa ku filan min ashari sharxadeed uga filan an yaxqira inuu yeesho akhaahu walaalkiisa almuslima ee muslimka kulu lmuslim muslim ileylki cala lmuslim muslim kale korkiisa xaraamu waxaa ka reeman damuhu dhiiggiisa inuu gardarra ku daadiyo wa maaluhu xoolihiisa inuu gardarra ku qaato wa cirduhu sharaftiisa inuu wax ka sheego hawaahu muslimun imaamu muslim baa wariyey wallahu aclam